مصيبتنا وبالا علينا باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان ورمضان باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر aduu wuxuu baabku u baabaysan yahay bal salaadahan shanta ah iyo jumcadii iyo rabadaan inay kafaare u noqonayaan ruuxa dunuubtii ka dhacaysae sakaa'irta ahayd ay kafaare u noqonayaan rabbi kaga dhaafayo oo marka waxa uu shaarixu tarjamada isagaa leeyidhi baabun hada baabun asalawaatu lkhamsu salaadihii shanta ahaa iyo waljumucatu jumcadii ila ljumucati ilaa jumcada kale laga gaadhayo wa rabadaanu bisha rabadaan ilaa rabadaana ilaa rabadaanta kale laga gaadhayo weyn mukafiraatun kuwa kafaaro u noqonaya oo iyagu qarinayo o asturaya ama lagu dhaafayo weeye limaa baynahuna dhexdooda wixii dhacay majtunibat ilkabaa'iru intaa kabaairta la iskaba ilaalinayo adugu waa wixii aan kabaa'ir ahaynee dunuubee ruuxa ka dhacay ayaa lagaga dhaafayaa xadiida ayaa inooguba iman doonto de waa xadiidkii unbuu tarjamo kasoo dhigtee lafdiga xadiidka xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujrin kulhm can ismaaعiil macnaa saddexdan sheekaynu marar soo aragnay hore ayaa dhammaantoodba waxay xadiidka kaba warinayaan ismaaعiil marka qaala بن أyuba yaحya isagu wuxuu yihi xadaثna ismaaعiil بن jaعfari ismaaعiilku waa ismaaعiil بن jaعfar بn abi kahiirkii marar aan soo aragnay dee kitaabkaba kusoo noqnoqda saddexan sheekh ee muslimna walow uu dhammaan u wada sheekiyo xadiidka ka wada wariyeen macnaa cibaarada ama siiqaday xadiidka kaga soo naqliyeen oo waa usluubkii ay u taxamuleen ama ayaa kala dunaa marka ibnu ayub unbuu inoo sheegay cibaaradiisii oo xadahanaa yidhi kuwa kale kol hadduu bel matalan can ismaaciil idhi waxaa dhici karta labada kale can ismaaciila inay yidhaaheen ama adigoo adawaadka kale ee adigu taxamulka tilmaamaya un inay mid isticmaaleen siyaaqdii wuxuu yihi markaa ismaaciil ibnu jacfar <clears throat> akbarani alcalaa bnu cabdiraxmaan bni yacquuba mawla alxuraqati can abiihi ismaaعiil ibn jacfar ibn abi kahiir wuxuu xadiidka ka maqlay calaa bn cabdالرaحman ibn yacquba isagana waynu soo uu soo noqnoqdaa waayo nuskuu leeyahay san oo kale abu hurayre ay ugaba wariyaan oo marar horeynu soo aragnay isagiyo aabihiiba xuraqadan balna dee waa qabiilay ahayd be waa taa aynu hore usoo maray xuraqaba aabihii yacquub buu kama cabdiraxmaan ibn yacquub buu kaba warinaya xadiidkii aabahaas ba abu hurayre ka wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi asalaat اlkhamsu salaadahan shanta ah kale lafdiga yeelaa kan hore waa asalaat dee jinsi baa looga jeedaa markaas oo shantii salaadood ba lafdigan waa jinsi ahaan oo ugu dhacaya salaadahan shanta ah waljumucatu jumcadu ila ljumucati ilaa jumcada kale laga gaadhayo oo aduga marka uu ruuxu ka soo qaado maantaaba jumco ahayd salaadeedii buu isagoo adaabteediiyo wixii looga baahnaa ilaalinayo tukaday ilaa jumcadii ka horreysay ba bal markaa noqon intaa udhaxaysa kafaaratun kafaaray noqonayaan lima baynahuna wixii dhexdooda dhacay oo salaadii bal matalan cishaaye ruuxu marka uu tukado ilaa salaadii maqribe ka horreysay wixii dhexdooda dhacay ee sakaa'ir ahaa uu isagu sameeyey bay kafaaro ama wax lagaga dhaafo ayay u noqonayaan salaad kastaana waa saas oo kale jumcaduna iyadoo axaadiisi dee markaan jumco gaadhna inooguba iman saddex shana in lagu kordhinayo ziyaadatu halaaثata ayaam si alxasanatu bicashri amhaaliha hadduu dee adabteedii ilaaliyo jumcada saa inoo dambaysa oo uu tukado ikhlaasna meeshii uu jiro ilaa jumcadii ka horeysay baa wixii kaba dhacay bay kafaare isaga uga noqon kafaarata lima baynahuna wuxuu yihi maa lam tuqsha alkabaa'iru xadiidka weeye maa lam tuqsha haddaan la daboolin haddaan lala iman haddaan lagu dhicin alkabaa'iru dunuub waaweyn aan lagu dhicin alxadiidku kolley riwaayaadkiisaan israacin doonaa markaas baan in yar cibaarada eegi doonaa bal kolley xalayna ama de casharkii kan ka horreeyeyna halkan aan wax usoo yar xaalayna waan eegi doonaa biidn illahi tacala waa umuura iska daahire xadaثnي نصر بن علي الجهضمي qال أخبرنا cبدالأعلى qال cبدالأعلى بن cبدالأعلى wey in atباع taaبiciinta raggoodii dambe kaba mid ahaa adugu ama kuwoodii dhexaba qال xadaثna هiشhاm kolleyna dee marar horena waan isku baraarujinay waayo hishaamiyadu de waa majmuuco hishaamiya ayaa jirto kitaabka ku sugan oo kuba aragno lakiin maxamed ibnu sirin kol hadduu yahay ninka sheekiisa hishaamna uu idlaaqan yahay waa hishaam ibnu xasan alqurduus bayn hore usoo maray oo min ahbat الnaasi fi moxamed ba dadka marka la eego xerti iyo dadkii laba kulmay moxamed ibnu sirin dadkii axaadiistiisa ugu itqaanka badnaa ayuu kaba mid yahay habeen dhaweydna waan sheegaynay bal markaa hishaamkani waa hishaam ibnu xasane ma aha hishaam de waxa weeyaan dasawaai ma aha hishaam ibnu curwa iyo hishaamyada kale kitaabka kuba sugan ma aha عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الصلوات الخمس صلاadaha شhanta waa tii marka dhaweyd aan lahayn الصلاة الخمس waa xadيidkii أبي هريرة una الصلاة jinsiba weeye waa tan صلاadaha شhantii iyo والجuمعaة إلى الجuمعaةi kafaaraatun lima baynahuna kollay qeydkii hore waana inoo dambeeyaayo waa waxa de halkan jira oo wixii iyaga dhexdooda u dhexeeyay ee dhexdooda dhacay bay kafaaro uga batay halkan cibaaradan asalawaat lkhamsuna kollay macnuusan marka horeba ku laqbeeyo ta hore aan kuba fasiray bal matalan nidhi cishaay oo kale ilaa maqrib intii udhexaysay kafaaro unoqon salaadii kalena waa taas ayaa ujeeddadu tahay maha salaadaha shanta ah iyadoo shantii salaadood oo wada jira marka shan salaadood oo kale loo geeyo ayay kafaaradu imanaysaa xadiidka macnihiisu ma aha e macnuhu waxa weeyaan waa bacda salawaat alkhams waa salaad salaad markaa waa salaadahan shaanta ah barhkood ayaa mudaafan ilaa bacdiha marka barhka kale loo eege salaadan salaad kale loo eego ama salaadii kala daayay labadii salaadood intii udhexaysay weeye ayay wixii dhexdooda dhacaysay ay kafaare u noqonayaane macnumaa shantii salaadood oo laysku daray ayaa marka shan salaadood oo kale loo geeyo ayay kafaaradu imanaysaa ee macnuhu waa bacda salawaat alkhams oo dee mid midba ah ayaa kafaare noqonaysa oo tii kale ka horreysay in wixii dhexdooda dhacay bay kafaare ugaba noqon jumcaduna waa saas oo kale ila ljumuca kafaaraat lima baynahuna xadaثanii abuلظaahiri وhaarun بnu saciidi اlayliy qaala waxay yidhaaheen labadaasi akbarana بn wahbi can abi skrin cabdullaahi bn wahbi baa noo waramay oo abi skr in la yidhaaho ayuu noogaba waramay oo bal masalan dee taas isaga oo adigu ah dadkii atbaacu taabiciintii un ugu roon roonaa un bal saxaabo cid uu markaa usugnaato arkay ma jirteen abi skrigana kolley شharxan aan haya waxaa kuba sugan ismhu xumayd ibnu ziyaad ama xumayd ibnu sakri xamaad ibnu ziyaad bal magaciisa waaba laisku khilkhilaafay oo dee xumayd baa horta ay yidhaaheen ina ziyaad ama ina sakri bal ina ziyaadkaas baanay kutubta taraajimta meeshiisa ay kuba soo arooriyaane waa nin bal masalan kollay aymo kala duwan sa daara qudni iyo ibnu maciin riwaayo iyo cijriya ay tawsiiqiyaan oo yidhaahaan waa nin siqo ah adigu nasaa-i baa waxa weeyaan yar daciifiyo nasaa-i keli ahaantiya laakiin dee raggaa ka badanba way tawsiiqiyeen xaafid ibnu xajarna wuxuu kala cabiraa saduuqun yahim waa nin dee run badan oo awqaada qaarkeed qalada ama aqlaad leh ayuu kaba cabiraayay laakiin dee akar min waaxid ayaa tawsiiqiyo sidaan leenahay kollay martabadaa waa kaba sareeya lakin waxaa jirtay casharkii kan adigu inoogu dambeeyey habeenkii de inoogu dambeeyey ba waxaan sanadka kusoo aragnay waana baabkii ugu dambeeyey un ayaan sanadkiisa waxaa kuba sugnaa can jamic bni shadaadin abi sakrata halkana abi sakrin baa inoo taala dabay kala yihin kaasi ta buu lahaa waana xa ku jiraaba xadiidka laba boqol iyo koob iyo soddon raqamkiisu marka la eego raqamkan dheere ee kitaabka bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa la tiriyo ahaa adagu ayuu kuba sugan yahay <clears throat> waana xadiidka adigu kolle waana abwaabtii meelihii ugu dambeeyey un dhowr xadiidun baaba dee waa kaba dambeeya oo duruq un ah ayaa waxaan soo aragnay abu sakrata kaa magaciisu matniga kuba sugnayd oo jaamic ibnu shadaad baa la idhaah ninkanna waa abu sakrin waxay ku kala duwan yihin ta'daa midi waa sakrata midna waa sakrin intaasay ku kala duwan yihin kan waa taa nidhi xumayd ibnu ziyaad baa la idhaah kaa horena jaamic ibnu shadaad oo matnigeed inaguma sugnaydo adigu ba laba nin ayay kala yihin waa ximraan oo mawla cuثmaan ahaa xadiiskii waysada ninkaba warinayay buu ahaa daba wuxu uhi ana cumar bna isxaaq mawla zaa'idata xadatahu an abihi can abi hurayrata xadiiska waa xadiiskii abi hurayra un waana dariiqii ugu dambeeyey waxaa imika meesha kuba sugan cumar ibn isxaaq la yidhaha mawla zaa'idata waa dadkii marka la eego taabiciinta ugu yaryaraa la mucaasarooday oo soo gaadhay oo kuwaa dee saxaabe uu soo gaadhay way jirtaaye laakiin ru'yadood ma laha marka atbaacu taabiciinti unbuu kaba mid yahay kitaabka muslim un baanu kutubta lixda ah kaga sugan yahay cumarkani shanta kale waxba kamay warin oo kale mslimna xadiidkan keliya ayuu ku leeyahay xadiidkuna waa dariiq mutaabaca xadiidkan keliya xaafidna xajarna maqbuul buu kaba cabira aabihiisaas oo kale isxaaq oo kolkol la yidhaha isxaaq ibnu cabdillahina ay idhaahaan waa nin taabiciintii kamid ah oo isaga ka daraja sareeyo waa nin hiqa ah lakiin isaguna muslim xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid kale kuma laha walow isaga dee dhowr kitaab oo kaleo kuwan kalea uu dikri ku leeyahy ama riwaaye uu ku leeyahay labadan isdhalay xadiidkan aan hayno ayuunbu waxa weeyaan leeyihin weliba ninka weyne isxaaquna waa atbaacu me taabiciintii kuwoodii dhexe lakiin xadiid kale kitaabka kuma laha labadooduba weliba ka horena muslimun mooye cid kale oo wax ka warisay umuhaadka maba jirto wuxuu yihi abu hurayra ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam kana yaqulu aلصalawaat اlhamsu salaadaha shanta ah iyo wاljumucati ilى ljumucati jumcada ilaa jumcada kale laga gaadhi waramadanu ilaa ramadaana mukafiraatu maa baynahuna wixii dhexdooda dhacayay bay kafaaro u noqonayaan ilaahay ku dhaafaya subxaanahu wa tacaala ida اjtanaba alkabaa'ira shaksigii musalliga ahaa ama dee salaadaha tukaday ama soomkaa laba yimi ramadaan ida jtanaba hadduu ka dheeraado alkabaa'ira dunuubta waaweyn uu ka dheeraado bal taas hadday idin xarakaysan tahay waa dabdi saxiixa ususha qaarkoodna haddii la yidhaaho idintaale ida jtunibat ilkabaa'iru oo ficilka majhuul loo bineeyo alkabaa'iruna markaa naayibfaacilkii ay noqotana isaguna waxa weeye usuusha qaarkood buu dhacay kitaabkan aan hayno macnuhuna waa macno saxiix oo daahira uunoo markaa taa labadi un baan odhanaynaa idajtunibat haddii laga dheeraado halkan halkan kale ahayn idajtanaba hadduu ka dheeraado isagu idajtunibat laga dheeraado alkabaa'iru dunuubta waaweyn lagama dheeraado waxa weeye kafaaray noqonaysaa bal baabka waa inoo dhamaaday kollay tatimo abwaabtii horena waxyaalo ku tacalluqsan oo dee aan halkan usoo ixaaleeyaa jirteen bal horta mid weeyaane baabkan hore cibaaradan inoogu sugan ma lam tuqsha alkaba'ir ama ida jtunibat alkaba'ir ama ida jtanaba alkaba'ir dhaho <coughs> la arka alfaado kaleo ma lam tu'ta alkaba'irna iyo waxyaalahaasna iyadna oo ko saxiixa inooguba sugan yihiin qeydkan daahirka xadiiska waxaabu noqonayaa ama cibaarada daahirkeedu noqonaysaa ruuxu salaadihii shanta hadduu tukado ama jumcadii iyo dee uu tukado ramadaantii uu soomo laakiin kabiira ay kaba dhacdo inaan dee sakaa'irtiisii la dhaafahayn waa daahirkaasuu yahay ee laakiin waxay leeyihin culimadu daahirkaasi muraad ma aha axaadiista say ku timidna macnaha way diideysaaye macnuhu waxa weeyaan un wixii kabaa'ir ah ee iyagu tawbay u baahan yihiin kabiiradu tawbay u baahan tahay oo kabiirada laguma dhaafayo salaadan ama soomkan ama dee jumcadan uu tukaday laguma dhaafayo ee laakiin dembigii sagiirada ahaa haddii waxa weeyaan dee sagiiro uun ay jirtana waa lagaga dhaafayaa hadduu sakaa'ir iyo kabaa'ir wada lahaana sakaa'irtii haddii uu sidoodii u tukaday waa lagaga dhaafayaayo macnuhu waxa weeyaan acmaasha caynkan waxa weeyaan imakan dee kuwan laynoo magacaabiyo acmaasha kaleba sakayrtii ilaahay subxaana watacaala waa ku dhaafayaan kabiiradii iyada waa ama xaqii dadku iyo kabiiradu waxay u baahan yihiin toobad laga toobad keeno marka iyada toobadii camalkan saalixi ma noqonayo wax lagaga dhaafo mee kabaairtii laakiin dembiga sagiirada waa lagu dhaafayaayo macnuhu taas weeye maha macnuhu kol hadday kabiira jirto sagiiradiisina inaan la dhaafayn taasi iyadu waa mid kale axaadiistii hore baabkii aan kusoo marray waa halkii aan yar ixaalaynaya oo kale waysadii inay dee waysadaan kusoo marray waysadu inay kafaaro unoqonayso dunuubta caynkaasa waan sooba aragnay salaadii iyo jumcadii iyo ramadaanna imika halkan xabaabkan bay nooguba sugan tahay soomka carafa laba sanaood kafaaradeed inuu noqonayo waa ta iyadna saxiixa muslim bay kuba sugan tahay cashuuro soomkeedu inuu isaguna kafaaro noqonayo waxa weeyaan sanadeedu iyadna kitaabkaabay kuba sugan tahay ruuxa aamintiisa aaminta malaa'igta waafaqda dembigiisii horaa loo dhaafaya ujeedada waxaan leehay acmaalo kala duwan ayaa mid kasta waxa u yimi in dee dembigiisii lagaga dhaafayo ama ay kafaaro dembigiisii ugaba noqonayso marka dee su-aal baa iman karta haddii waysadiiba imaka dembigii sakiiradii lagaga dhaafay salaadiina ay tahay kafaaro maxaa hadhay oo iyada waysadii lagu dhaafaya haddii bal matalan ramadaantii maxaa ah, jumcadii lagu dhaafaya haddii shantii salaadood kale uu si caadiya oo fiican uga tukanayey oo dhammaan kafaaro u noqotay jumcadii maxaa u hadhaya taas baaba adigu su-aashaasaa yar timaada culimadu waxay yidhaahaan imaka halkan oy taa yidhaahaan macnuhu waxa weeye waxyaalaha nusuusta ku yimi oo dhami mid kastaaba wuxuu u suubanayaa inuu kafaaro u noqdo dembiga kafaaro u noqdo ayuu u suubanaya marka haddii uu de bal matalan camalkii saalixa markii uu la yimaado ilahi waa yihi in alxasanaati yudhibna sayi ee kuwani uu kaba mid ahaa ama kuwa kale nusuustu ay ku timi uu yimaado hadduu sagiiro meesha jirtay oo ruuxa kaba dhacday uu waafaqu la soo kulmo kafaaradii buu noqon haddii laakiin de iyadoo camal kalena jiray kafaara sagiiradiisiiba la dhaafay oonu sagiiro uu waafaqay aanu jirinna haddii bal masalan de iyo kabiiro toona uu ruuxu leeyahayna cashar casharkaa horaa baynu soo marnay mashigiisa iyo salaadiisu naafilo ziyaado darajay unoqonayaana xasanaad loo qoriyay noqon oo darajaad waa u kor yeeliya xasanaad bay noqon haddii dee kabiira ay jirto sakaa'irtiisiina laba dhaafayna dee waxay leeyihiin un culimadu walow imaka halkan cibaaraadkani ay jiraan haddana haddaan wax kale aanay jirin oo dembiga uu leeyahay kabiire yahay de waxaa la rajaynaya in ama lagaga fudaydiyo ama lagagaba dhaafo oo taasoo dee had iyo goor waxaan sagiiro in laguba dhaafe sagiiradii hadday jirto sagiiradii bay mid kasta saalix u tahay ay usoo baahanaysaa in laguba dhaafo haddii barhkood ay dee laguba dhaafayna barhkii kale ama takfiif kabiiray keenayaan hadday jirtay ama dhaafidba ama ziyaado derajo iyo xasano looga qoro darajaadkiisii loogu sii biiriyo loogu sii kordhiyo bal taas bay noqonaysaa waana intaan habeenkaa hore yar dib dhigay aan lahayn halkan usoo ixaarinaya sida yar baabkaa usii yar munaasib ahaaye oo waayo intii waysada in ka badan baa inoogaba sugnayd aynoo matala mada u wada qaran baabu dikri mustaxab bicaiba alwudu wuxuu baabaysan yahay ama baabu dikri dikrigii almustaxabi la suneeye caqib alwudu'i waysada dabadeed oo marka uu ruux weysaysto bal dikrigan dee rasuulkii ilaahay inoogaba sugnaaday ee fadliga badan leh ay tahay ruuxu inuu ilaaliyo laba yimaado baabkii weeye kollay waysada horteed halkan kitaabka waxba inoogama sugna dee waxaa soo aroorya jiraana waa xadiidkii tasmiyada in bismi illaahi la yidhaaho isaguna duruqda uu leeyahay kolley waa wax dee maka uba suubaday in la xujaysto usuubanaya waa dikriga tasmiyada iyo dee dikrigaase wax kale oo jira ma jiraano ama xubnaha oo kaleo markaa weji la maydhi ama gacmaha la maydhi ama luga la maydhi hadalla la yidhaahiyo ducooyin waxaasoo dhami asal ma laha wax raado ay leeyihin ma jirto in la yidhaahana maba aha kutubta qaarkood haba dhaceene laakiin dikrika dee tasmiyadaas isaga ka horeysa iyo kan imika inoo bilaabmaya intaasaa dikri weyse jira ama waxyaalaha kale acdaada waxyaalahaasoo dham wax asal ay leeyihin ma jirto aimada qaarkood kutubtooda waxyaalo haba dhacen taasi <clears throat> haddaba kii tasmiyadna kitaabka kuma sugna ee kii kusugnaa waa kan waayo marka la eega afraaddiisu dee muslim iyo isaga dee derajadii ay warinayeen ma gaadhsiisnaba axaadiistaasoo barhkood baa aimada kuba taga iyadna baabkaa inaanay waxba kaba sugnayn lakiin majmuucooda marka la eegaan leenahay waa wax halkan dikri lagu camal falayo <clears throat> xadaثnي محamed بن xatim بn maymuni qala xadaثna cabdالرحman بn mahdiyi qala xadaثna muعaawiyaة بن صاlح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر ح وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عام عقبة بن عامر قال فرنتينا xadiiska gaadhin kolleyna qolooyinkiina sharax haysta nawowi dee waa safxaya baramo labada sharxa xadiiskuba wax kala mun adigu isna waa sharxay isagana meelo qabay laakiin inta badan intan yar baa dha hadalkeedu dhacay horta mucaawiyat bnu saalixan caawa in eeda inoogu horeysa ragga hore hore inuu soo aragnay imaamka cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo ninkaa kaleba sheekha muslima ah, isaguna waa nin kitaabka kusoo noqnoqda mucaayad ibnu saalix waana nin bal matalan caalim ba ahaa u ahaa bilaadii dee waxa weeya muddo qarniyo badan islaamku kaba talinaya waa alandalus ayaabu qaadi kaba ahaa kolley waa nin axaadiis badan weeye xaafid xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqu lahu awham lakiin jamaaco badan oo aimada kamidi eh way tawhiiqiyaan bal tirmidi ba wuxuu yidhaahaa in mucaawiyat bnu salix hiqat cinda ahli xadiid walaa naclamu axada takalama fihi gayra yaxya bni saciidin alqadaan cid wax tidhi yaxyana waa mutacanid hal kolleyba saa lagu yaqaan xagga rijaasha oo hadduu cid tawsiiqiyo iyada dee meel loo dhaafaa ma jirto lakiin markuu cid daciifinayo waa la hubsadaa oo waxa weya had iyo goor dadkan aada ugu ad adag taas ee mutashididiintaas iyada markay wax tawsiiqiyana waa lagu dhegaa lakiin hadday wax daciifinayaan bal waxaa la eegaa dadkii kale inay kuwaafaqeen iyo in kale waayo kol kol bay dad dee xoog leh ay iska daciifiyaan ba adigu waayo iyagaa janibka yaxyana janibkaa lagu yaqaan yaxya mooyo cid kale wax ka sheegtay ma aragnay bu yihi adigu bal waanka waa nin siqaan leenahay xadiiska lakiin sanadkiisa in yaroo wa dee adigu <laughs> waan soo koobaynaa un sheekuna waa dheeriye isago abu cali markaas kasoo qaada in sheekh taqyid lmuhmel kitaab la yidhaha abu cali alghasani aljayani ama isaga kollay taxqiiq dheer kasoo naqliye xa inoo taalla un ishkaalku waa halkani xada inoo taalla maxalka taxwiilku ee imaka kuwa kale aad bay isaga yar caddaan jirtay halkan dee maxalka taxwiilka wareejinta maxalkeedu lakiin waxa ay tahay un maxalka taxwiilku waa mucaawiyat bnu saalix buu noqonayaa maanta mucaawiyat bnu saalix baa imika taxwiilka mawdiciisii ah oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa imika muslim inta hore mucaawiyat bnu saalix sanadku waa isku mid markaas sanadku waa isku mid halkan daahirku wuxuu ahaa oo imika daahirka dee inoo degdegaya aan kama fahmayno si wax muslim leeyahay xadahani abu cuثmaan leeyahay muslim arrinku taa maaha mawdica taxwiilku kuba imanaya waa mucaawiyat bnu saalix marka snadka hore mحamed iبn xatim iyo cabdiلرaحman iبn mahdi halkan waxadaثani mعaawiye haddana way soo gelayeen halkan iyadoo mعaawiya meesha dib uu inoogu soo noqonayo waxadaثani abu cثmaana nin kalihi waa mعaawiya marka mعaawiya laba sano xadiidka ku warinaya maybe dee barhkood si kale ha yidhaaheen lakin waa tay adigu culimadu halkan raajax yeelaan taxqiiq dheerna nawowi baa sheekaan tilmaamay oo kitaabkiisuna madbuuc iyo taqyid lmuhmel kaba soo naqlinayo weliba leeyahy gaayat alitqaan buu dabiyay imika halkan hadalku waa dheer yahay marka maxay tahay un mucaawiyat bnu saalix baa maeg marna xadiidka wuxuu ku wariyey can rabicata can abi idriis alkhawlaaniy can cuqbata bni caamir marna ayuu ka warinaya can abi cuثmaan can jubayr bni nufayr can cuqbata bni caamir intaa weeye oo mucaawiyat ibnu saalix baa laba imika mawdica xada noqon isagaa kolla sanadka inta horena waa isku mid muslim marka horeba maxamed ibnu xaatim cabdiraxmaan iyo can cabdiraxmaan buu kaba wariyey can mucaawiyata mucaawiya laba sheekh yeeshay midi waa rabiicat ibnu yaziid oo nin siq oo taabici ah abi idriis alkhawlaadna waa taabic waktigii rasuulka dhashay oo dee cubaadii iyo culimadii iyo zuhad ahaaba fuqahadii waktigii sareer sham abi idriis alkhawlaadna caydullah kaas baa cuqbat bnu caamirna waa saxaabigii mar labaad buu mucaawiya wariyo xadiidka ayuu ka wariyey abu cuثmaan nin la yidhaaho waa kunyadaas can jubayr can cuqbata jubayrna waa taabici weyn oo mukhadram oo waktigii rasuulka soo gaadhay oo hiqa isaguna abu cuثmaan kan ba adigu dee culimadu waxay leyihin hadduu xadiis ibnu cuثmaan ama saciid ibnu hani labadaa mid buu noqon karaa marka la eego malaha kunyadan lahaa haddaanu labadaa midna ahayn xafid ibnu xajar wuxuu dee kolley ka cabiraa maqbulin iyo kitaabkiisa taqriiban lakin kitaabka kale wuxuu ka weyn wuxuu kasoo naqliyaa dahabi nin la yaqaano in aanu majhuul uu noqonayo xaasil waa nin mutaabaco ah halkan un inooguba sugan wax intaa dhaafsana aynaan kaba garanayn sanadkuna ka hore ayaa inoo sugan oo xadiid inoo sugan oo inoo saxiixa eba lakin meesha waxadathani abu cusmaan cida waa mucaawiyat ibnu saalix intaasaan ku gaabsanaya <clears throat> muxuu yihi markaa qaala cuqba odhanaya kanat calayna korkanaga waxa ahaa ricaayat libili geela raacitaankiisa cuqba laho ujeedadu dee madiinada waa la joogay kalay dad beerala mooyaane dad iyagu bal masalan xoola waaba jireedba oo dee kaley manaadiqda kalena kaba yimi dad u shaqeeya oo markaa ka furtana may lahayn sida dee riwaayaba inooguma timi markaa dad iyaa ka furta raacitaanka markaasaa intay geeri isku dardarsadaan waa intoodii dee waxtaa lahayd ay waxyaala iskuma darsadaan ayaa ninba maalin raacaya ninkii kalena hawlahoodii hawlihiisii kalena waa u dee markaas usoo hadhiyo u faaruq noqonayay rasuulki ilaahayna salawaat wasalaamu caleyh dee majliskiisa ayaabuu tegayey saxiixa bukhaari baaba kuma sugan tarjama u dhigtaa baabu tanaawubi fi lcilmi macnaha bal iyadoo la kaayeysto oo dadku ay ku kaayeystaan cilmiga dalabkiisa markaasa wuxuu soo naqliyaa cumar ibn اkhadaab iyo nin kaloo ansaareen oo cawaalida madiina degenaayo ninba maalin buu imanaye nin maalin buu haraye ninka kalena maalinta kale ayuu imanayay majliskii rasuulka oo wixii waree jira hadday tahay cilmi iyo haday tahay war kaloo yimiinay dee dagaalna waa lagu jiraaye jihaade habeenkiiba isu imanayona iswarsanayeen taas oo kale waabay bal haddaba in intay isku dardarsadaan baa kolba mid raacaya taas weeye oo korkay cid kaloo naga kaafida maanaan lahayn marka muxuu fajaad nowbati waxaa timi maalintii maalintii isagu ay ahayd cogba inuu raaco farawaxtuha waxaan soo caraabiyey bicashiyin wakti gelin damba rawaxtuha de waa radadtuha ila lmuraax xeradii baan kusoo celiyey cashiyina maa bacda zawaal ilaa dacadcadda ka dhacaysaba cashi baa la yidhaahaa san baaba salaada duhur iyo salaada casar salaatay ilcashiyiba loo yidhaah waa gelinka dambe labadiisii salaadood oo la arko kitaabka abaabta sahwiga iyadoo ixdaa salaata ilcashiyi waa duhur iyo casr oo waa gelin maa bacda zawaal ba cashi baa la yidhaha adigu waa galabtii ayay xeradii iyo halkiibuu kusoo celiyey oo halkii uu daaqgeeyey ayuu kasoo kaxeeyey markii uu geeyey ayuu haddana rasuulka ilaahay de waa iyagoo dadaalkoodii ay cilmiga dalabkiisa ku dadaalayeen ayuu markaasaa faadragtu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baan soo gaadhay qayman xaliya isagoo taagan oo yuxadiث الnaasa weliba waa taagnaa mimber kuma taagnayn ee wakti salaadeed uu khudbaynaymahay waa taagnaayo dadkiina waa u warramayey faadragtu min qawli hadalkiisii waxaan ka soo gaadhay maa min muslimin yatawada'u fayuxsinu wudu'ahu uma yaqumu fayusalii ragcatayni muqbilun calayhima biqalbihi wawajhi ila wajabat lahu ljana waa fadli weyn maa min muslimin ruux muslimi ma jiro aman rag noqda ama dumareed oo yatawada'u weysaysanayo oo fayuxsinu wuduahu waysadii si fiicnaynaya macnaa waa waysadii u taam yeelo si fiican oo dhan oo dee kamaalkeedii uu laba yimaado taas baa fiicnida waysadu ay noqonaysaa uma yaquumu istaagayo oo kacayo oo fa yusallii tukanaya ragcatayna laba ragcadood laba ragcadood tukanaya kale cashirkii ka horeeyana umuura sunan kusoo marray xadiidkii cusmaan ee waysada muqbilun calayhima bal aan mutada khabarkaba dhigana mutadiisa aan qadarno wahuwa muqbilun oo haddaan intaasi jirin oo muqbilan imaka ay riwaayada inoo ahaan lahayd ee waan layne wa huwa isaguna markaa muqbilun uu qaabilinayo oo calayhima waa labadaa ragcadood uu tukanayo biqalbihi wa qalbigiisi iyo wejigiisuu qaabilinaya macnaa waxa weeye oo sheekhu leeyahy labadan lafdo ee uu rasuulka ilaahay wuxuu kuba jamciyey anwaacdii khuduuca iyo khushuuca oo wuxuu leeyahay khushuucdu qalbigiina way gasha oo maxalkeedi xubnaana way kaba muuqata waatan khuduucaba ay kaba cabiraanba oo barhkood saa kuba kala farqiyaan biqalbihi buu qaabilinayaa oo qalbigiisii wax kaloon salaadan uu tukanaya aan ahayn oo qalbigiisa soo gelaya ama ku dhacayaan jirin uu kaba fikirayo qalbigiisi waa xaadir salaadiisa buu dee markaa xaadir ku yahy waxaan salaadan ahayn uu ku fikiraya qalbigiisi ma jiro taasi waa muqbil wawejina dee wejigiisina waa qaabilnaya xubnihiisina way xasilooyin oo wejigiisu dhinacyo kale ujeedsanaya iyo waxyaalanima ma jirto irtifaadkii madmuumka ah oo kale macnaa waxa weeyaan un waa khushuuc iyo khuduuc taam ah ayaa isaga laga helay ilaa oo la helo ruux muslim oo saas sameeya wajabat lahu ljana jannadu way waajibaysaa waa fadli weyn weeye haddii dee la karo oo gees marka la eego dee ninkii ilaahay u dhib yareeyey waa sahlan tahay Eh, laakiin marka la eego shuruudkan qalbigeena iyo had iyo goor afkaartaas iyo khushuucdiio iskaba naadir noqotay xadiid baa uu kuba yimi waxyaalaha ama in la kor yeelo dadka laga kor yeelo bal xadiid de waay waxyaalaha ugu horeeya inuu kaba mid yahay khushuucdii oo kale oo kolkol aad masjid soo gelayso majmuuca dadkii ruux de wejigiisu markaad tira waa weji khasho aan lagama arkahayn kol haddaba in bal haddii dee khushuucdaas la helo waa fadli aad iyo aada u badan ajri badan lagu mudanayo sahlanna taas waa rasuulka ilaahay ka maqlay bu ihi qaala wuxuu yihi faqultu waxaan idhi ma ajwada hadi alla fiicana baan idhi alla fiicana haadihina muxuu ishaarayaa waa dee faa'idadan ama bishaaradan ba waa bishaaradan ama faa'idadan ama de waa kelimadan markaan kalaam kaba dhigno de kalaamka dhan baaba kelima lagu idlaaqi karaaye macnaa fiicana u fiicnaysay aad oo alla fiicanaa bu ihi sababtuna waa maxay gees marka la eego waa waxaan mashaqo iyo culays ruuxa aan ku lahayn wakti dheer ma qaadanayso culayskuma keenayso way fududayo saalantay ruuxii rabbi u dhib yareeyo ajriga ka dhashayna waa ajri aad iyo aad u weyn oo lagu mutay fa qaailun markaasun baa wuxuu yihi markan hadalkaa idhi wuxunbaaba igu soo keliyey ku qaa'ila waa ruux hadlaya oo bayna yadaya hortayda kuma sugnaayo oo yaquulu leh allatii qablaha jwadu isagu soomuu gaadhin intanuu soo gaadhay tii ka horreysaaba kasii fiican macnaa ujeedadu adigu intan bishaaradan aragtaye bishaaro kale oo kasii weyn baa ka horreysay oo ti ka horreysay ayaa kaba fiicnayd waana ta inaga maxalushaahidkeeda noqonaya inay halkan caqib alwudu dikrigii nooguma sugna halka dambe kuma sugan yahay faa'idadaa isaga sii dhaaftee soo gaadhin fa nadartu ruuxii hadalka yidhi baan xaggiisii dayayo faidaa cumaru waaba cumar ibn اlkhadaab qaala markaa wuxuu yihi cumar inii anigu qad ra'aytuka waxaan ku arkay jita adoo yimi aanifa dhowaan anifana waa imakaaba timi alana ama asaaca taas baa waxaana halkan sharaxa iguma sugan macnaa qariiban waa dhowaan uun wahuwa bilmadi calى lugaةi mashhuura mad baanu kuba sugnaaday ujeedada de arif mamduuda wey aanifan lugadii mashhuurada ahayd lakin wuxuu leeyahy qasriguna waa luqa saxiixo iyada laba qira'o sabciya labadaba calaa suuraة muxamed weeye maada qaala anifan marka anifanna waa la aqriyay oo calaa wasni katif anifan na luqadu way u timaadee anifan labadaba qur'aankana waa la aqriyay ee luqada aada usii mashhuurkiina waa anifan tan noo taala oo wuxuu ihi anigu taas dee tasaasaan hadalka ku idhi in baa ku dhaaftaye qaala wuxuu ihi rasuulki ilaahay salawaat wasalaamu calayh maa minkum idinka idinka mid maaha min axadin axad yatawada' weysaysanaya oo fa aw fa waa isla macne shakina raawi aad noqotee lakin waa isla macne taam yeelaya fa yubligu ama fa yusbiqu taasun weeye weysadiisa dhammaynayo taam yeelaya ee yutimu wa yukmilu ama yubliqu gaadhsiinaya alwudu meelihiisii markaasay noqon yubliqu haddaan idhaha yubliqu gaadhsiinaya alwudu mawaadicdiisiiyo meelihii ay ahayd in la gaadhsiiyo ama yusbiqu tam yeelayo kamil yeelaya bal taas baaba in markaas ay noqono waa waysadii oo adigu bal la dhameeyo oo dee loo dhameeyo wixii adigu caadigi adigu hagaag loo dhameeyo maca sunanteediiba lala yimaada markaa noqonaysaa uma yaqulu odhanaya markuu waysadii dhameeyo dabadeed dhamaystay uu si fiican u taam yeelay ashhadu an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada cabdullahi warasuuluh intaas aad bay ufududdahay oo salaad laba ragcadood oo la tukado ruuxu qalbigiisii ilaaliyo qalbigiisii ilaaliyo dee baaba ka fudud ka sahlan ilaa oo la helo ruux sidaasa futaxat lahu waxaa loo furaa abwaab ljannati albaabada jannada sideeda ayaa looga furaayo yadkulu min ayiha sha maxaa loogu furaya yadkulu waa gelaya macnaha waa looga wada yeedhaya waa loo furaya walow dee kii uu markaa camalkiisa u batay kaba gelayo yadkulu waan u gelaya min ayiha albaabadaa sideeda kii kamida shaa uu doono bal aan riwaayada iska dhameeyo وxdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna زayd بن الxbاbي qال xadثna معaawiyaة بن صالح معaawiyaة بن صالح maka halkii waa kan ninkii aan marka dhaweyd soo haynay ee labada sheekh lahaa intii hore ubaa isbedeshay labada ka horeeye muslim udhexeeya isbedelay can rabicata bn yaziida imaka halkan kuma sugnaaga can rabicata bn yaziida can abi idris idris alkhawlaniy wa abi cusmaana waa iyadugu ishkaalkii mid lamida un soo noqday lakiin say tahay waa aan soo maray oo rabicada waa abi cusmaana rabicata ayuu ku cadfan yahay oo markaa maxay noqon xadaثana mucaawiyat bnu صaalixin can rabicata bn yaziid can abi idrisa haddana mucaawiyat bnu carabi waa abi cusmaana wuxuu markaa mucaawiya noogaba warramay rabiica iyo abi cusmaan o lakin laba sanad bay kala leeyihin rabiicat bnu yaziid iyuu leeyahy can abi idriis alkhawlani ama abu cusmaan waa can jubayr bni nufayr bni malikin alxadramiyi can cuqbata bni caamirin intaas waan soo yar aragnayba ee waa zayd ibnu xubaab iyo abubakar baa imaka soo kordhay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala fadakara mil kii ho kaluu sheegay hadalkii hore o dhan غayr lakin anahu qaala wuxuu yihi man twadaأ faqaala ashhadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh intaa yidhaahaa futixat lahu abwaab اljanati hamaniyati yadkulu min ayiha sha adigu waa dee fadli weyn oo waa waa kaas ma ajwada haadihi waxa weeye ciddii bal masalan waa taas ilaalisa xafida fadliga aad iyo aad u badan bay leedahay welibana maaha ee dulacu bay ninka yimaadeen waa mar kastaba taasu mudanaya fadligaa badan buu taa kuba mudanaya waa ajri aad iyo aad u weyn halkana sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay marka axkaamta uu kaba hadlaya waxa xadiidka nooguma sugan inay suno u tahay ruuxii mutawadiga ahaa waysadiisa dabadeed inuu yidhaaho ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah ashhadu ana muxameda cabdu warasuul waa inta xadiidkan saxiixa muslim inooguba sugan waxaanu sheekhu leeyahay sharaxay igu sugan tahay waxa haboon inuu ku kordhiyo riwaayo tirmidi wixii kuba yimo xadiidkan ah iyadoo xadiidkan laba xidhiidhsan allahuma jcalnii min atawaabina wajcalnii min mutadahiriin macnaa adigu tirmidi xadiidka intana ziyaadadaasu kuba wariyey idiraab buu yar ishaaraayey lakin waa idiraab marjuuxa oo waa ziyaado sugan baan leenahay allahuma jcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutadahiriin waxaana uu sheekhu sharxay iguba sugan tahay uu leeyahay waxaa kaloo weliba mustaxaba inuu ku kordhiyo نسائي wxii uu wariyey kitaabkiisa cml اليوم والlayلة maha kitaabkan sananta lakin kitaabkiisa kalena waa maطبوعe adkaartan iyo umuuraha wixii u ruuxu maalintii habeenkii qaban lahaa buu kagaba hadlaayo iبن sunina waa leeyahay isaguna waa leeyahay tilmidkiisaasna waa leeyahay isagoo marفوuع ah walow صaxaabi kale uu xadiidka warinayo abu سacيid الkdrي xadiidkii weeyaane سubحaanaka اللهma وبحamdika أشhهad an laa إlaha ilا أnta وaحdaka laa شharيika lak أstغفirka وأtوب ilayk oo bal mثalا adkaartii soo arortay intaa weeye caaqib الwuضوء muslim intana inooguba sugan allahuma jcalnii min الtawaabiina wajcalnii min mutadahiriinana tirmidi bay inooguba sugan tahay sheekuna nasaa buu inoogaba soo naqliyay kitaabkiisa camal الyوم والlayla subxaanaka اllahuma وbxamdik ashhadu an laa ilaha ilaa anta waxdaka laa shariika laka astaqfirka وatub ilayk waxaana jirta kolley adkaarkiisa imaam nawowi kitaabkiisa dee qayimka aladkaar ayaa markuu baabkan soo dhigto waxa uu inta yaree dambe waa daciifiya intan uu nasaa-i maka kasoo naqliyey oo wuxuu ka cabiraa inuu nasaa wariya fi lyawmi walayla ama camal lyawmi walayla biisnaadin daciifin taasoo kaba cabira halkan taa iyada muu odhan waa siu isagu kaba cabiray waana riwaayo kale lakiin xaafid ibnu kitaabkiisa la idhah nataaij lafkaar waa kitaab yeelin ahaa oo kitaab uu ku takriijiyo kitaabkiisa adkaar sheekhu waa ka dhintay sababta waxa weeyaan dee toddobaadkii maalin baa darsigu ahaa darsigana korkuu ka aqriyayaayo waa yeedhinaya kitaabka wixii uu soo qanqriye ama athar ama xadiisa isagoo sanadkiisa intuu halkaa ka bilaabo qarnigii sagaalaad buu joogaa ayuu ilaa rasuulka ilaahay amataa kutubtii halkaa ku aroorinaya ayay haydo waa majlis imlah oo dee berigii hore muxadisiintii waaweynay iyo xufaadii baa kaa samayn jiray kolley ibnu salax dabadii waa joogsaday ciraaqi baa bilaabay isagoo boqol iyo konton iyo sannoonin ku dhow aana cidi heerkaa gaadhin oon la wadin markaasa iyo inankiisii markii dambe weydiin adugu xafnu xajar oo dee malaha waktigaa uguma badnaayo kutub kala duwan buu ku dhameeyey kuwana lakiin maalinta salaasadii un bay ahayd yom thulaha baa la sugaya wayo casharada ad arkaysa haddana salaasadii oo taarikhdii iyo bishii iyo sanadii baa la qoraya de markaasaa dersi in dersiya dadkuna way qorayaan oo kale nataaij afkaar lakin lix boqol oo majlis waa dhowr iyo toban sanood ayuu yeedhinaya intii lama wada hayo malaha waxa adigu saddex boqol kala badhna aan ahayn oo imika dhowr mujalad lagu madbuceeyey baa jirta haddana sakhawi ba halkii kasii bilaabay ka dhintaybe sakhawina muu dhamayne bal adigu waxaa laga hayo kollay ibnu callana kitaabkiisan alfutuuxaat rabbaniya adkaarka kuba sharxo si fiican buu ugu cinaayoode xadiid kasta wixii dee bal matalan waxaa la arkaa xataa in aan imika lahaynba inuu hayay oo waa soo naqliya kalaamka xaafida lakin imika iyadoo muxaqaqa ayay ajzaayay madbacaysanta markii hore labay madbaceeyeen mid saddexaad la arkaa imika in waxna lagu kordhiyey bal marka wuxuu kala cabiraa waa cibaaradiisu maan ugaba jeedaayo intan lawi waa ku bushiyaayo wuxuu ka cabiraya hadalkiisana u yihi sanadkeeda daciifa in nadar ku sugan yaho adigu ciddii adkaar ku aragtay taas kollay waa kalaam lagu bushiyey ziyaadadna waa xataa albania bay way saxiix yeelaan oo waxaan leeyahay waa daciif taas si aan halkaa lala boodin ama taa lagu arkaye xataa intan camal yomi walayla iyada de waxa weeyaan sanadkeedu xoog buu leeyahy waa saxaabi kale lakin xoog buu leeyahy bal de aimada qaarkood ama muxadisiinta qaarkood casrigan way saxiix yeeleenba bal markaa waxaan leenahay iyada nafteeda waa inoo sugan tahay intaas walow sheekh haddii cibaaradiisu ay taa ahayd intaanan balba ka badhexen arrin aad u dee dhici karta xaafis bay noo noqon bal waxaan garan karnaa cilmigan iyadoon imkaaniyaadka maanta aynu haysanay aanay haysan oo duruuftuna duruuf adag ahayd haddana ilaahay kumayaal iyo kumayaal barhkunna boqolaal kun markaasa la eego ayay ururiyeen oo xafidsanaayeen ama ay qorteen yeelintaas oo kale bal waa adu diintaa laguma nooleeya lakin qase xadiidkan kuma soo arortay aad u la yaab leh ayaan waxoogaa yar baan sheegaya bal u fiirsada qisadaas iyada waxaa ku sugan xadiidkeena waxba kuma keenayaan oo sanadkan aan hayno maaha sanadkani waa sanadkaa inoo sugan waxaa jirtay nin nasr bn xamaad la odhanaya alwaraaq ayaa wuxuu iyagoo malaa shucbe ayaa gurigiisii la hor horfadhiyay shucbat ibnu xajaajkan aynu soo marnay isagay sugayeen kollay soo bixitaankooda oo dee dadku may lahayn meelo la isugiim haddii la doono sheekha gurigiisa loogu imanayo hortiisaa la fadhiyeyba marka intii ay sugayeen bay bilaabeen mudaakaro dee axaadiisii ay maqleen oo kale ninkaas baa sanad sheega oo yihi xadathana israa can abi isxaaq can cabdillahi bni cada can cuqbata bni caamir markaasu xadiidkan aan hayna sheegay sanadkaasna waa ku wariyeen waa la fadhiyaa majliskii waa la joogaa shucbaa soo baxay waa sida qisada waxaa dhigta oo iyadoo sidaa udhig dhigta kitaabkan aada u mudan qayimka marka la eego jaanibkiisa ee uu leeyahay khadiibe alrixla fi dalab اlxadiid waa rixlada xadiidka loo soconaya ayuu kusoo arooriyaa waan soo khulaasaynaya lakiin bal waa kolley cibro weyn baa inooguma sugan ama wax weyn baa inooguma sugan xataa casharkii qayb kama qaadato shucbaa soo baxay oo ninkii hadalka lahaa ninkii buu dharbaaxay oo ninkii xadiidka sheegayay haddana muu hadina gurigiisiibuu ku noqday waxoogaa markuu maqnaa ayuu soo noqday isagoo dadkii gaar ugaba fadhiyo oo murugaysa boor deetuu ihi maa lahu yabki bacdu muxuu weli la ooyayaa cabdillahi bn idriis imaamkaasoo soo fadhiya yihi inaka asa'ta ilayh dee waxun baad ku samaysa sanaad u gashay deetuu yihi isna xadiidkan ayuu diidanaaba horta bal xadiidku lakin dariiqeenu dariiq ladiiyo dariiqa inoo sugan weeye waa dariiq kale kaas uu markaa sheegay markaasaa wuxu uhi isagoo sababta sheegaya abu isxaaqan uu isagu israa'iil buu kaba warinayey abu isxaaqna waa awowgii abu isxaaqa naftiisu shucba kaba wariyey tu abu isxaaq ba xadiidkan aan kaba maqlay markaasaan ku yihi bu yihi man cabdullahi bnu cada ninkan cabdullahi bnu cada ad xadiidka ka warinaysaa abu isxaaqna isagaa toos ugaba warinaya cog bu udhaxeeyey waa ayoon markaasuu ka carooday bu yihi hadalkii oo yihi waa ayadii aan yihi ninkan bal noo sheeg muxuu yahay ninkan ayuu kaba cadhooday markuu si kaba cadhooday ayuu aan yihi bu yihi ama waad sixi doontaa ama ushaankaa qoroo dhan baaban googoyn doonaa waxba kaama warinayo marka iyadoo miscar ibnu kidaaboo joogay ayaa yihi cabdullahi ibnu cabduhuna ku jooga maninma ka jooga kuufana way joogaane ogow kuufa halkii halkiibu kasoo socday xajun wakti xajna waa joogay xajun baan jeedin bu yihi ad soo xajid maan lahayn bal ninkaa ma kulantid waa masaafo dheeroon garan karo dee marka la eego kuufa ilaa maka oo socodkuna dhib yariye bal shucbana nin faqiiraba ahaayo xadidka dalabkiisi iyo baahidaasi ay ku kaliftay rag bala iyo sagaal baa wax siisiin jiray inuu hooyadii tashtigeediidaba iibsado kolkol u xaraasho ay ku kaliftay baahida ohan jiray kolkol xadiidka haddaad xadiidka xagga ubabaxdo caynimada ku talagaliyo waxyaala odhan jiray dee taas u kaliftuu leeyahy hooyadiibu tashtigeed iyo de waa taas waa baahi daraadeed halkiibu ka soo socday ninkiibuu la kulmay cabdullahi ibnu cabdihi buu la kulmay xadiid doonaya asalkiisa inuu helo tu ihi xadidkan inaad ka maqashay tu ihi sacd ibnu ibrahim sacd ibnu ibrahim waa kitaabka kuwa soo aragno sacd ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibnu caf weeye marka dee xajkana had iyo goor waa laysu soo eegin jiro dad baa usoo xaji jiray si ay sheekh fulan ulaba kulmaan oo halkaa cilmigaba qaataan malik ibnu anas waa imaam daar lhijro joogay baa yihi sacad madiinuu joogaayo ma soo xajin sanadan halkiiba haddana ka soo socday xajkii dabadi oo madiinuu yimi sacd ibn ibraahim markuu la kulmay ayaa wuxuu yihi xadiidkuba xaggiinu nagaga yimi <laughs> waa taas eeg oo ziyad ibnu mikraq waa nin reer basra magaaladoodii maaha ninkaas ayaa xadiidka anigu aan kaba maqlay ziyad ibnu mikraq yaabu yihi maxaa xadiidkan marka hore wuxuu ahaa xadiidka basriga madani buu noqday haddana waa kan ukmeye kufu ahaayo madani buu noqdo haddana waa ka xaggan soo rogay adigo halkiibu kasoo socday basruu tegey waxaa dhici karta in saddex bilood kuba qaato dee socodka intaa la egiya dhibtaasi markii ziyaad ibnu makraq uba yimi ayuu yihi xadiidka adigu xadataa doonaysa maaha may ii sheeg may ma doonaysid adigu ka midkaad qaadanaysay maaha markuu ka dayin wayu yihi iloma ila ii sheeg ayuu yihi markaa xadiidkan waxaan kaba maqlay shahr bnu xawshab can abi rayxana can curwat bni caamir shahrina kolle isaga agtiisa tiqo kuma ahayn markaasuu dee isagiiba tiibaa deetan haddana waqca ku noqoto o yihi xadiidkaasi oba kan oo de waa ka xadiidka igaban baabiyo hadduu xadiidkaasi isa i ansaxo wax kastaba waa iga fiicnaan laha alxasil xadiidku innaga waa inoo ansaxay oo dariiqa muslima dariiqa uu ka hadlaya dariiq kalu ahaaye arrinka waxaan uga jeedaa bal xadiidkeedi iyo dalabkii iyo sugidii ciraaq ama basra me markaa kuufa ilaa maka haddana madiina iyadoo socodka haddana kuufe ku noqo ciraaq de may basre ku noqo haddan de markiisi magaaladiisi ha taga dib u kuufe bal waxa laga yaabaa inay bilo ku qaadatay si uu xadiidkaas utatabucu uba helo de bal bukhaari baa tarjamo udhigta kitaab اlcilmi ruuxii balin waxa weya rixladii dalabka xadiiska loo rixlaynayo uu sheegay jaabir ibn cabdillahi inuu xadiis keliya madine bil uu usocdayo madinu kaba tagu dimashq ugaba tegay waa xadiis keliya si uu dee saxaabi kale oo bal matalan afkiisa ugaba soo qaado bal waxaan leenahay bal ijtihaadkoodii xirsigoodii dalabkii iyo taasi bal halkaas bay ahayd iyo tacabkii iyo haddana dee waa umuuraha ay u adkaysteen iyo sabirkaasi waxaa keenay weeye in mansilada weyn ay yeeshaan oo intaa xadiidka rasuulka u de waxa weeyaan iyagu jiro magacoodna uu jirayo magacoodina waa kaa ku ladhan kuwii warinayay ay yihiin kuwii inoo soo gudbiyay ay yihiin intaasna fadligaas iyo ajrigaasi uba socdo lakin imaga dariiqeenu waa dariiq aan kaa ahayn cuqbat ibnu camr haba warinayo dariiqa inoo saxiixa weyn babu fi wuduء الnabiyi salى الlahu alayh wasalam <clears throat> wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh weysadiisii wax kamid aynu soo aragnay xadiidkii cusmaan warinayay waa xadiid kale xadaثnي محamed بن الصباح qال xadaثna khالد بن cabd اللahi عan cمr بن yaحyى بن cmاrة عan abيه عan cabd للahi بن زayd بن cاص بن الأنصاري khalad sanadka wixii ka dambeeyay maka waan soconaya waan dhaafi si casharka waan yar wadi karo cabd للahi بن زayd بن cاص بن الأنصاري ayaa bal lagaba warinaya labada cمr بن yaحyى iyo cmاrة yaحyى بن cmاrة waa labano iyaguna anصاara oo kollay aanay kala dheereen صaxaabiganabe cabd للh بن زayd بن cاصم الأنصاري وkanat lahu صحبة صحبة isaga usugnaatay aabihii hooyadiina أصxaab baabay ahaayeen haweeneydii de waxa weeyaan uma cmaara ayaaba dee dhashayba nin kaloy walaal ahaayeen oo xabiib la odhanayay oo uu musaylimatulkadaab googooye ama uu dilay kaasna waaba isaguna suxba uba sugnaaday walo la idhaha markii dambe de waa dadkii ka qeyb qaatay isaga dilkii musaylima cabdالlahi بن زayden qaala wuxu uhi صaxaabigaasi may qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinayey waa yaxya bnu cumaara qiila lahu ay qiila licabdillahi bni zaydin ba waxaa lagu yihi tawada lana noo weysayso oo bal waa liajrina wey tawada weysayso lana liajrina wudu'a rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waa rasuulka ilaahay weysadiisii macnaa waxaad na tustaa rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh siduu weysaysan jiray fadacaa biinaa-in wuxuu dalbay in weel loo keeno taas buu صaxaabigani dalbay cabdالlahi بn zayd بn caasim waana صaxaabiga axaadiida weysada warinaya axaadiis kalena waa leeyahay oo aan barhkood kitaabka ugu tegi doono صaxaabi kalea jiro o la yidhaha cabdالlahi بn zayd ibn cabdirabi ayaa jira waxaana de halkan ba sharaxay uguba sugantay waxaaba la yidhaahaa xadiidka aadaanka mooye mid kale male waa صaxaabigii isagu riyada ku arkay aadaanka waktigaa la jidayn doono ka cabdillahi bn zayd bn cabdirabi baa la yidhaha kitaabka muslim iyo ka bukhaari toona kuma sugnaa xadiidkaa dee sunanta kuma sugan ee adaanka ayuu leeyahy culimada qaar ay dhahaan xadiidkaasu buu leeyahy walow xaafid xajar lix ilaa toddoba kale oo u yidhaaho ku urriyeyna uu sheego inuu leeyahay eh, bal waxaan leenahay axaadiida kitaabkan waa saxaabigan haddii cabdillahi bn zayd la yidhaha ninkaa kale maaha meelaa qaarkood baa dhacday sharaxan fatxumud iyo tajriidka sharxa kolleyna sharaxa de kolley in badan cibaaraadkiisa soo qaato irshaadu saari ayay isna cibaaradu dhacday axaadiisan weysada mid kaba mida ah axaadiis isaba socoto rasuulka ilaahay inuu marmar weysaystay laba laba saddex saddex xadiis midkaa kaba mida ah cabdillahi bnu zayd ayaa waxaa ku fasiran cabdillahi bn zayd ibn cabdirabbi inuu yahay labadaa kitaabe lakin waa khada aan oo markaa taasi ma jirto waa ninkan aan hayno <clears throat> qaala markaasoo waysadii rasuulka na tus fadaca weel buu ihi kaana biyo ay ku jiraan faakfa waa shubayo macnaa saba un tan kuma fasiro ikfu de waa jeelin iyadoo wixii la janjeeriyo minha inaa in lafdiga inaa waa mudakar imakana minha waa tan damiirku yimi usulkaastan baa kuba sugan marka sheekuna raximah llahu tacaala waa imaam nawowiye wuxuu leeyihin halkan macnuhu waa saxiixuno inihii dee waxaan ugu celinayaa damiirka midhara ahaan waa waysadii inaan waysadaan idha waa waalkii lagu dahaaro qaadaya min almidharati ama se waxa weeya min alidaawati iyo waxyaalaha dee adigu ay ku weysaysan jireen biyo ay kuba shuban jireen tii baan uguba celinaynaa un damiirka calaa yadahi labadiisii gacmood buu saa ugu yar janjeeriyey oo ugu shubay biyihii fagasalahuma halaatan macnaa muu gelin oo de waata inu habeenkii horeba soo ogaanay inaan la gelinayn horta ee la maydayo dabadeed baa la gelin karaa saddex goor buu maydhay waa mid xadiiska cusmaan baynta aan kusoo maray uma adkhala yadahu gacantiisiibuu geliyo waa ujeedadu gacantiisiibuu geliyey biyihii waalkii fastakrajaha isagoo ay biyo ku jiraan ayuu gacantii la soo baxayo famadmada wastanshaqa uu luqluqday waan u sandaarsaday istisaarkiina waa iyo istinshaaq imaka halkan kolow istinshaqa istisaarna waa la jiraa inu xadiiskaabay kuma soo socotaaye min kafin waaxidatin waa kaf keliya oo ujeedadu markii uu san gacantii u geliyey ayuu in biyihii kamida uu ku luqluqday inna dee sankiisii buu neeftiisii intuu dib ugu jiiday uu geliyo haddana dib isaga soo celiyayoo waa kaf keliya ayuu madmadadiiyo istinshaaqi ku kulmiyey oo kuba jamciyey xadiidka duruqdiisana waxay noo soo socota dee saddex goor inay dhacday waa saddex qarafe lakiin mid kastaba madmadadiiyo istinshaaqa waa lagu kulminayo <clears throat> famadmadahu istinshaqa min kafin waaxidatin fafacala dalika halaaan arrinkaas buu saddex goor sameeyey oo muu kala faslin waana sida ugu muddee fiican awjuha ay sheegaan ee sunuuna iyo axaadiisu ay kuba timiyo in la israaciyo mar keliya madmadadayo oo de adigu ka fikeri ahaa inna lagu luqluqdo inna lagu sadaarsado hadhow de marka uu ruux aan markaa kuma kaaftooma inuu waysadii dhamaynayona saddex kafay markaa noqono de mar labaad iyo mar saddexaad buu kuba noqone fafacala dalika halaaan uma adkhala yadahu gacantiisii buu geliyey fastakrajaha gacantii buu weelkii geliyey fastakrajaha uu la soo baxay iyadoo ay biyii ku jiraan buu soo saaray fagasala wajahu halaaan wejigiisiibuu saddex goor maydhay wejigiisiibuu saddex goor maydhay halkana xadiiska ta inoogu sugan waa inuu gacantii keliya waa kaf keliya inuu saa u geliyey uu markaa kafkii kale kuba dee saa uguma maydho saddex goor waxaana uu sheeku leeyahay halkan sharaxay uguma sugantay waa faa'iide aadna u muhima halkastan baa muslim dhacday bilafdi ifraad riwaayaadka bukhaarina intooda badan taasaa dhacday lakin riwaaye bukhaari leeyaho xadiidkan cabdillahi bnu zayda ayaa waxaa dhacay uma adkala yadayhi labadii gacmood inuu wada geliyey oo uu markaa faktarafa bihima fakasala wajhu halaaan intuu biyi kusoo qaatay wejigiisii uu ku maydhay saddex goor riwaaye ibnu cabaasna waxaa dhacday uma akada karfatan fajacala biha kada adaafa ilaa yadin ukra waa riwaayo ibnu cabaas oo bukhaariah ujeedada mar buu intuu soo darsaday karfo ayuu gacantii kalena ugeeyey intaan wejigii ku maydhin markuu labadoodii sidaa isu geeyey ayuu wejigiisii kuba maydhay oo wejigiisii kuba maydhay intuu ibnu cabaas saa sameeyey buu yihi sidaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagana labadan gacmood gelinteeda abi da-uud ay wariyeen ayaa kuba yimi marka xaana uu sheekhu leeyahay riwaayaadkaasi way wada yimaadeene waxay umuuraha riwaayaadka kala duwanayna tusayaanuun inay umuurtaas saddexdiiba banaantahay dhammaana isnayin ujeedada hadduu gacan keliya intuu geliyo hadhow gacantiisii kuba maydho labada gacmood wada geliyo saa uguma maydho idhe waata uguma fiicane ugu taamsan de haddii weelka marka la gelinayo weeye iyo intuu gacan darsado tii kale ama dee biyihii xanafiyada inaga qasaladii kuma shubto tii kale intuu ugeeyo uu saa ku wada maydho intuba waa inay wada jaa-is yihiin oo taas kale ay dee waxa weeyaan wada banaan tahayna ama bal ay wada tahayna kolley madhabta shaaficina waa saddex wejoo kuba sugan faqasala wajhu halaaan uma adkala yadahu gacantiisii buu geliye weelkii fastakraja fagasala yadayhi ila mirfaqayn labadii gacmood buu dee mid mid u maydhay ilaa labada mirfaq laga gaadhayo maratayni maratayni eeg halkan laba laba goor oo halkii wejigi eeg farxadashadiisii saddex goor bay ahayd wejigii saddex goor buu maydhay gacmihii markuu maydhayay midba laba goor buu maydhay midba laba goor buu maydhay oo taasna waxay inoo faa'iideyneysaaba inay bannaan tahay dee waxa weeyaan ruuxu acdaadaysan wayse keliyu weysaysanayo xubnihii inaanu simin ee eh, uu midna saddex maydho midna laba maydho ama hadduu doono midna mid uu maydho midna uu kaba badiyo inay taasi wax jaa-iza tahay waysadii ay kuba banaan tahay walow dee aynu soo maray halaatan halaatanta sida u taamsan ay tahay rasuulka ilaahay wax kaba sugan mar keliya waa maydhay laba goor waa maydhay iyagoo iskuba dhex saddex saddex goorna waa si uba badnayd laakiin iyadoo sidan kale ay isku dhex jiraanoo kuwa saddex la maydhayo kuwa laba goor u maydhay ay jiraanna intana rasuulka ilahi way noogala sugantao bal waa axwaalo wada badnaan baan leenahay uma adkala yadahu gacantiisii buu geliyey fastakraja gacantii buu biyihi waalkii geliyey fastakraja famasaxa bira'si madaxiisii buu masaxay kayfiyadii u masaxayana waa tan inta xadiiskii cusmaan ba aan kusoo aragne faaqbala waa labadiisii gacmood buu qaabiliye biyadayhi labadiisii gacmood waa ilaa qafaah weeye waa ilaa xaggii dee waayo riwaayada dambey taasi nooguma iman walow imaka tan la odhan kari lahaa xagga horuu soo qaabiliyey gacmihiisii haddana dib uu ukaxeeyey ee laakiin lafdigaa inoo dambeeya xadiidka e wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'si xaggan horuu ka bilaabo labadii gacmood oo qoyaankii leh ayuu rasuulki ilaahay madaxiisi intuu xaggan hore ka bilaabay ayuu dib u kaxeeyey ilaa qadaadkiisii haddana waa soo celiyey oo wuxuu soo gaadhsiiyey halkii uu kaba bilaabuu soo gaadhsiiyey way noo soo socotaa faaqbala biyadayhi waadbar uma gasala rijlayhi labadiisi lugood buu maydhay ila lkacbayni ilaa kuraamaha uma qaala wuxuu yihi haakada saas buu kaana ahaa wuduءu rasuuli llahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi waysadiisu وxdثnي القاسم بن زكريا قال xdثna خالد بن مخلد عن سليمان هو بن بلال عن عمرو بن يحيى بhda الاسناaد نحوه ولم يذkر الكعبين labada lugood mu maydhay ba isaga laftigiisa ahayd lakin de wa ilaalku gaadhsiiye wey وxdثnي اسحاq بن موسى الأنصاري قال xdثna معن قال xdثna مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بhda الاسناaد وqال madmada uu luqluqday wastansara halkii horena istanshaqa inoo taalay istinshaaquna waa iyada markan sanka biyaha la gelinayo ee dee waxa biyihii sanka la gelinayo neeftii dib loogu jiidaya istinshaaq la idhaha istinsaarkuna waa soo saarkii ama soo celintii weeye labaduba sunno weeyaan ama labaduba dee waa waxa bal matala aimada qaarkoodna waysada iyo dee iyo maydhigaba waajib bay kaba dhigaan bal dee amarna waa yimi inoo dambeeya welibana waxa fiican oo rasuulka ilaahay naamray inuu ruuxu aada ugu xeel dheeraado macnaa neeftiisii uu dib ugu jiilo biyihii uu gaadhsiiyo ilaa khayaashibtiisa ama ilaa bacraarkiisa uu gaadhsiiyo soona celiyo haddaanu soomanayn oo wuxuu uhi wabaaliq ilaa an takuna saa'iman ku xeel dheerow luqluqashadii iyo sandaarsigiiba weeye inaad soomantay mooye hadduu soomaya waxaa dhici karta inay wax dhaafaan soomkiisi sidaa wax kuma noqdo iyada markaa si caadiya ayuunbaayo madmadada iyo istinshaaqu noqonaya madmada wastanfara halaaan وlam yqل muu oran min kafin waaxidatin ee saddex goorun bu ihi wazaada bacda qawlihi faaqbala bihima waadbara wuxuu siyaadiyey intan tafsiirkaa badaa wuu bilaabay bimuqadami ra'si madaxiisa xagga hore ayuu masixii ku bilaabay uma dahaba bihima haddana wuxuu la tegey oo markuu halkaa kuma bilaabay uma dahaba bihima wuxuu ula kacay ilaa qafaawi ilaa qadaadkiisii uma radahuma uu soo celiyey gacmihii xatى rajaca ilى makan ilaa uu kusoo laabmay meeshii aladi bada minhu kaba bilaabo waa sida ugu taabsan oo dee tacmiimkii iyo isticaabkii madaxa masixitaankiisna way noogu wada sugan tahay bal mثala ilaa saasuu yeelay waqasla rijlayhi labadiisii logoodna uu maydhay xadiidka duruqdiisu way noo socotahay lakin xadiidkan cabdالlahi بn saydna sida kii cثmaan بn cafan waxay noogaba sugan xagga marka la eego iyadoo xubnihii kale wejigii saddex lugihii saddex gacmihii waa kan laba laba aan soo aragnay bal mثala umuurahaasi ay jiraan istinshaaq iyo madmadadina saddexba aan kusoo aragnay iyada uu masaxay uun macnaa cadad la sheegay may jirin marka axaadiistii cusmaanna waa si aan kuba aragnay xadiidkana sidii kuba yimaado bal matala axaadiida rasuulka ilaahay noogaba sugan ee saxiixa ah, iyada de waxa ama kuba sugan madaxun buu masaxay iyadoo la idlaaqo barhkoodna waxaaba kuba yimi mercuryu masaxay taasna waxay keenaysaa inaanay sunno ahayn madaxa in lagu celceliyo masixitaankiisa lagu celceliyo waana siday akaru culamaa kuba tagaan madhabka shaafici bay taasi sunno tahay kulle xujadoodna waa xadiid aynu soo aragnay oo cusmaan axaadiistiisii ahaayoo tawada halaatan halaatan laakiin xadiidkaasi dee waa mujmal kuwadna way tafsiiliyeen marka waxaana jirta axaadiista cثmaan kuwo kaba mida riwaayaat kaba mida mala ibn khuseymeya ay wariyeeno nafti kuba yimi inuu saddex goor la masaxay lakin waxaan leenahay marka la ega axaadiista say u kala xoog badan yihin walow waxyaalahaasi soo arooreen aimada qaarkoodna taa intay sugaan ay dhahaan waa ziyaado iqo waaba la qaadanaya haddana axaadiisi ama waaba keliya ama waa mطlq kuwaasna de waxaaba la odhan karaa axaadiisan kalea ka xoog badan ama laftisheedaaba lagu tirin karaaye markaa waxaan leenahay kollay mar baa laguma gaabsanaya xagga masaxana ee kollay daahirka waa la wada masaxaya weeye in umuuraha rasuulka ilaahay yeelayna suurat lmaa-ida ayaddii kuma sugnayde waysadii naguma fartay ayay bayaan iyo tafsiil ay u ahaydba oo taas bay sharax ama tafsiil uba tahay rasuulka ilaahay amarkaa isagoo fulinayu kayfiyadan inoogu caddeeyey sida waxyaalaha in looba weysaysanayo umuurahana waa shaygaa layna faray ayay bayaankii u uyino marka ficilkuna uu shay dee ma'muura ama wax lays-amray uu bayaan u yahay xukumkii wuxuu qaataa waxan mubayankaa ama la cadaynayo xukumkiisun buu qaataa oo dee umuurahani waajibkii bay noqon intan rasuulka ilaahi wixi aan daliil saarinun xadaثna cabdالرحمن بن bشr الcabdiy qal xadaثna bas qal xadaثna وhayb qal xadaثna cمr بن yaحyى bmثl isnaadihim waa raggii hore aynu soo maray isnaadkoodii mid laba mida ayuun baabay kuba wariyeenoo dee camr bnu yaxya inta ka dambaysa way noo soo muuqatay waa raggii hore siday kagaba wariyeen waqtasa alxadiida xadiidkii buu dabagalay oo halkiodi unbuu maray wa qaala fiihi wuxuu yihi halkan famadmada wastanshaqa wastansara oo intiibuu kulmiyey de kolley istinshaaq iyo istinsaarkuna labay kalayihin istinshaaq waa marka hore ee biyahan sanka la gaadhsiinayay neefta dib loogu jiidaya istinshaaq la idhaha istinsaarkuna waa soo celinta ee meeshii lagu soo nadiifinayo min halaati karafaatin saddex karfo haddaba madmadadii iyo istinshaaq iyo istinsaarku saddex goor buu usoo qaaday laakiin mar kastaba ka karfada uu soo qaado ayuu madmadadiiyo istinshaqa ku kulminaya haddana mar labaad haddaba mar saddexaad وqاaلa أيضا wuxuu yihi فمaسxa برaأسihi فأqبل bه وأdبر مaرaة واaحidة mar keliya ayuu mutaa la yimi qاaلa بhز wuxuu yihi أمlى عalaya وhayم hada الحadيiث وhayb xadيiثkan wuu ii yeedhiyey وqاaلa وhayم وhayb wuxuu yihi أمlى عalaya aniga waa ii yeedhiyey cمر بن يaحyى hada الxadيiث maratayn maعnaa arinkana wuxuu inoo cadaynaya un xifdiga iyo raggani xadيiثka ay aad u xifdiyeen oo yeedhintu waxa weeye sande aynu yeedhin ba unaqaanay ardayda marka wax loo yeedhinayo inuu ruuxii wax yeedhinayay uu ku hadlayo iyaguna ay qorayaan taas bay ahayd xadiidka marka ay noqotona ama anwaacda iyo duruqda lagu taxamulo waa ka ugu heer sareeya oo waxa weeyaan aلsamaac min lafti sheekh weliba markuu imle iyo yeedhin yahay waa ta ugu sarraysa weeyaan oo de waxa weeyaan sababtuna waxa weeye tayaqud iyo baraarug loo baraarugsan yaha iyaa labadii dhinacba jira sheekhi waa hadlaya isagaa yeedhinaya ruuxii kalena uu qorayaaba wixii wuxuu dhegaysanaya un maahay waa wuxuu dee isagoo maqlaya haddana qorayo markaa dabdigiisa ayaa aad iyo aad u badan oo marka la eego anwaacda taxamulkay sideed iyo gaadhsiiyaan waa kii ugu heer sarreeye weeye taasuu inoo sheegaya waa dabdiga iyo xadiidka sidii loo dabdiyey loo sugay xadaثana harun ibnu macruufin xa وxadaثnii haruن بن سacيidi اأliي وabu ظاhir saddexdooduba sheekh keliyay wada leeyihiin daahirkuna wuxuu ah inuu iswada raaciyo waana saddexdaba uu ka maqlay labada haarun iyo abu ظaahirba lakiin maxaa meesha jira xadaثana haarun eg xadaثana buu ka cabiray haarun iyo axmedka dambana haarun ibnu saciid xadaثanii buu ka cabiray waa اxtiyaadka muslim iyo waraciisii iyo itqaankiisiio dee horesan uba soo sheegnay waxay culimadu yidhaahaan walow ay istixbaabun kaba dhigaan inay laazim ka dhigin riwaayadii inay laga maarmaan tahay aanay kaba dhigin ruuxu hadduu markan uu sheekha xadiidka kaba maqlayo keligii uu ahaa sheekuna isagun baaba ula jeeday marka seeda fiicani waa inuu xadathanii yidhaaho haddii laakiin lala joogay sida majliskan oo kale xadathanaa buu odhanayaa marka meeshii maxaa jiray haaruun markii uu ka maqlayay waa lala joogay muslim labada midna laakiin keligii buu kaba warinayo keli buu ahaa so arrintaa u kala duwo ayuu xadan intuu laba yimi ayuu caddeeyey wa xadahanaa iyo xadathaniidaaso wastaxsanuu limufradin xadathanii sayda <clears throat> alfiyadiisiba waa istixsaan buu kaba cabire qaluu xadaثana بن wهbi qala akbaranii cmr بن الxاrثi ana xabaan bna waasicin xadaثahu ana abahu aabihi waasic بnu xabaan isaguna xabaanku awogiina waa soo noqda xadun way fadxisantahay xadaثahu anahu samica cabdالlahi bna zayd bna caasimi waa ninkii makaan kaba soo baxnay almaziniya yadkuru isagoo sheegaya anahu ra'aa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi inuu arko tawadaأa weysaystay famadmada uu luqluqday uma stansara dee kollay istinshaaq baa jiray haddii kale istinfaar ma yimaadeen markaa uu weysaystay ayuu luqluqday luqluqashadii dabadeedna wuxuu la yimi istinsaar oo dee biyihii sankiisa markii hore uu gaadhsiiyey ayuu dib u soo celiyey uma kasla wajhu ثalaaثa wejigiisii maydhay saddex goor wayadahu lyumna ثalaaثa waayo waa marar kala duwan buu arkay taa horena waa taa aan laba goor arkaynay gacantiisii midigna saddex wlأkra ثalaaثa wamasaxa bira'si madaxiisiina uu masaxay bimaain biyo ayuu ku masaxay gayri fadli yadihi gacantiisa wixii ku hadhay aan ahayn oo macnaa waxa weeye markan uu madaxa masaxayey gacmihiisa kollay uu maydhay qoyaan bay lahaayeen oo qoyaan baa ku harhsanaa qoyaankii gacmihiisa un madaxa kumuu masixin ee biyuhu gacantii geliyey markaa biyo aan ahayn wixii baqaayihii ku harhsanaa gacantii belalkii maydhitaankii gacmaha ka hadhay aan ahayn oo biyo cusub ah ayuu rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu aleyh madaxiisii ku masaxday weeyaan waa biyo cusub buu usoo qaaday ama uu gacanta ugeliyey ee may hayn baqaaye biyo gacmihiisa ku harhsanaa <coughs> wakasala rijlayhi labadiisii lagoodna u maydhay xataa amqaahuma ilaa uu nadiifiyey oo uu dee waxa weya waa kaa saddex saddex goor buu maydhaya qaala abu طaahiri xadaثana بn wahbin can camr bn اxaris na waa ixtiyaadkii muslim oo kale un weeyaan o markii hore saddexdoodaba waa kaa xadaثana iyo xadaثanii un bay ku kala dunaayeen lakiin maxaa sanadka uu inoogu soo naqliyey akbaranii camr bn اxarisi marka labada haaruun sax weeyaan oo akbaranii camr bn اxaris bay yidhaaheen abu طaahir isagu maxaa riwaayadiisu ahayd xadaثana بn wahbin can camr bn اxaris intaasay ahayd oo anta intaasay ku kala dunaayoon bal baabkan yar waa kooban yahay adigu bal waan saraacinaya waayo wax saasa masi alfaadun baan sabagena casharka si u yar socdeen baabulitaari fi listimtaari wاlistijmaar wuxuu u baabaysan yahay baabulitaari witriyeyntii la witriyeynaye witri laga dhigayay waa saddexba في الاstinsaari markaa istinsaarka ama istinshaaqan dhe sandaarsiga dheh in saddex goor walow mar iyo laba lagu kaaftoomi karo sian dee baabka kusoo aragnay iyo wal istijmaari marka dhagxaan iyo waxaas wixii layskaga biinayo ama lagu istinjoonayo iyadana in lala yimaado itaar oo kollay waajib weeye saddexdu haddii wixii saddex ka badanna sunay noqon itaarku in tiro dhiman uu noqdo masixi istijmaarkuna waxa weeyaan de istisaarka waa taan aan garanay istijmaar waxaa la yidhaha masxu maxal bol walqaa'idi biljimar jimaar sanjamaraadkaba jimaar waa dhagxaanta yaryar baa jimaar lagu magacaaba haddaba meeshii kaalidu kasoo baxday ama saxaradu kasoo baxay oo waxaan biyo ahayn lama layskaga biyo un weeyaan dhagxaantaas ama dhagxaantaa jimaarka la yidhaha ama wax kaloo meeshoodii gelayay taas lagu istijooda ama alistidaaba iyo alistijmaar iyo alistija oo kale haddii alistija iyo alistidaaba labadaba waa loo isticmaala eh, lakiin istijmaar marka la yidhaha marka waxaan biyo ahayn wixii laiskaga biinayo haddaba haddii waxa aan biyo ahayn la isticmaalayo in itaar lala yimaado saddex bal cala aqal lala yimaado haddii saddex aanay meeshu ku nadiifoobinna markay nadiifowday kollay tiro dhiman un ama shan ama toddoba lagaba dhiga masaxa ama marid taas baabkeedii wey xadaثna qtaybaة بن سacيidi وcmr الناqd ومحamed بن cabd للh بن نmayr جamيعا عan بn عuyaynata qala qtaybaة xadaثna سfyaan waa dee markii hore ibn cuyaynihi une عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هurayرaةa yblغ bه النبي صلى الله عليه وسلم isagoo rasuulka ilaahay u kor yeelaya o gaadhsiinaya qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلaaم عalيه إda اsتجmara أxadكم أxadkin hadduu dhagax iyo de waxyaalaha kale nadiifta ee daahirka ah iskaga biiyo wixii ka soo baxay falyastajmir witran istijmaarka ama masixaas iyo iskaga biinaya ha noqdo witran tiro oo saddexda iyadu waxa weeye horta waxay kaba dhigaan waayo de xadiis baa inoo dambaysa saddex goor in ama saddex masxo lama saxayo xataa hadday inta ka horeysa ku meeshii la ishaa way ku nadiifowday saddexda waa la gaadhsiinayaa laakiin wixii ka badan haddii ay saddexdaa dhaaftana waa sunno une waajib ma aha waayo rasuulka ilahay baa man istajmara falyutir man facala faqad axsan waman la waman la fala oo ruuxii isagu dee u xarajo korkiisii ma saarna haddii uu istijmaar itaarkiis kaba daayo lakin markay saddex kaba badnaato wey ida istajmara axadukum falayastajmir witran waidaa tawadaأa axadukum axadkiin hadduu weysaysto falyajcal ha yeelo fii anfihi waamar sankiisa maan biyo ha geliyo uma liyntasir biyihii uu sankiisa yeelay ha iska soo celiyo si uu maxalka ugu soo nadiifiyo halkan iyada itaarkii kuma sugne xadiis dambay taasi kuba iman xagga in witri laga dhigayo xadaثnي محamed بن رافع qال xadaثna cبدالرزاq بن همام qال أخbarana معmr عن همام بن منبه qال hذا ma xadaثna أbو هريرة عن محمد رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم waa صحيفadii hmaamaynu habeena soo aragnay fذakra أحاadiثa minha fذakra أحاadiثa أحاadiث buu sheegay minha أحاadiثa waxaa kamida وqاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحadكم فlيsتنشق بmdkr imka labadiba waa lainoo jamciyey macnaa ha ku jiidiyo oo neeftiisan dee isaga sanka biman bimankhirayhi mankhirayhi waa labadiisa dul labadan dee suqba ama dee markaa sankiisii weeye min almaai biyo ha ku qaado dib ha u geliyo dee neeftiisa dib ha uguma jiido uma liyantasir istinshaqa markuu la yimaado dabadeedna ha iska soo celiyo ha iska soo saaro maxalka si u nadiifiyo xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عalى maliki عan iبn شhihaabi عan abi idris الkhawlani عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال mن توضأ فlيستنصر de استنشاaq iyo استنصاarba ومن استجمرa ruuxii isagu استجماar ama waxaan isaga kasoo baxay dhagax iyo wax lamida iskaga biinaya falyutir witr hala yimaado ha saddexeeyaba dee markii hore de waa saddex ha ka dhigo haddii loogaba uu baahdo in ziyaadaana kolley witriga ha ilaaliyo wey xdثna سعيد بن منصور قال xdثna حسن بن إبراهيم قال xdثna يونس بن يزيد ح وxdثnي حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أbا هريرة وأbا سعيد الخdري يقuلان xaalay ku qowlayaan قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله waa xadيثkan imakaan kaba soo baxnay xdثnي بشر بن بن الحكم العبدي قال xdثna عبدالعزيز عن الداrwردي عن بن الهادي عن محمد محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة سندkana kole rag waan soo kala duwan waan soo aragnay lakin waxa weya wktina uma haysaynan de dib usi yar fasire أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اsتayqd أحadكم أحadkiin hadduu tooso min manaami hurdadiisa markuu kaba tooso falyastansir ثaلaaثa maraatin oo marka uu hurdada kasoo kaco waa faraxalanaya intaanu weelkii biyii gelin markaa saddex goorna halkan baa itaarka istifsaarku kuba sugan yahay saddex goorna istikfaar hala yimaado oo dee intuu luqluqdu sankiisii biyaha geliyo sankii soo nadiifiyo oo dib biyiha uga soo celiyo muxuu rasuulka ilaahay ku cileeyey fa ina shaydaana shaydaanku yabiitu waa baryayaa calaa khayaashimi de waa kanoo yajri min ibni aadama majra dami rasuulka ilaahay waa yihi halkaa dhiigga makaankiisaabu inaga soconaya waxyaala xataa markaan hawaansano waa tan la yidhi afka gacanta saara oo kale sababta laynoo yidhi taasna waxa weya shaydaankaaba hadduu daba markaasu furso helayaa wax xidhan isaga looma idmino xataa albaab xidhan haddii aad marka aqalkaaga galayso bismi illahi ad tidhaad ama walkii marka la daboolayo bismi llahi aad ma laha uu aqal xidhan ku galo dusha inuu kasoo dhacana looma xidhin lakin aduu kula gelaya weelkana weelka af badnaan buu gelayaaye haddii weelku daboolan yahay dabool inuu kaba qaado ee jirhkana kollay intii daboolayd waa ruo taasoo qalaq ma furayo lakiin meelihii badnaanaa waaba geli karaa xadiidka daahirkiisna ayuuban kuma daynaynaa shaydaanka meelaha khayaashiintiisa jamcu khayshuumin wayo inta bacaraarkii adigu asanka intiisan sare ayaabuu hooyanayaaye halkaas soo nadiifiya oo istifsaarkii saddex goor laba yimaada faina shaydan yabitu calى khayaashimi xadaثna isxaaq بن ibrahim ومحamed بن raafici qala بن raafici xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana بن jurayji qala aخbaranii abu الزubayr anahu samica jaabir bn cabd الlahi yaqul qala rasuul الlahi slى الlahu عalayhi wasalam ida اstajmara axadكm axadkiin hadduu jimaar isticmaalo oo waxaa kasoo baxay waxyaalo aan dee biyo ahayn un iskaga nadiifinayo falyutir ha witriyo saddex waaba waajib baa leedahay wixii ka badanna witrigii in la ilaaliyaa sunno ayay noqonaysaa wallah subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika